acuudu billahi samiici lcaliim min ashaytaan rajiim bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wthanaahu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma wtuqan yaa kariimu yaa latiif allahuma salli wsalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin baabu tamyiis waa dersigii afartan iyo labaad ee kitaabka qadriga التمييز هو اسم فضلة نكرة جامد يفسر من بها من الهيئات tamyiis waxaa la yidhahdaa buu yidhi sheikhu raximahullah ismun weeye fadlatun dheeraad ah nakiratun ah jaamidun ah yufasiru caddeynahaya maa kii caddeynahaya inbahama qarsoonaaday oo min adawaati ashyaa ah sharaxu sheikhu wuxuu min almansuubaati waxaa ka mid ah adtamyiizu ayaa ka mid ah wahuwa tamyiiskuna majtamaca wixii ku kulmay fiihi dhexisa khamsatu umuurina ku kulanto weey an yakuuna isman waa inuu yahay wathaani an yakuuna fadlatan waa inuu yahay wathaalitu an yakuuna nakiratan waa inuu yahay waraabicu an yakuuna jaamidan jaamid waa inuu yahay macnuhu jaamid macnuhu waa in aan la garanaya meeluu ka yimi wey macnuhu jaamidku mushtaqna waa in kelmadan meelaa ka timaada la yaqaan walkhaamisu waxa weeye mid mufasiran caddeyn ah ee fa huwa isagoo haddaba muwaafiqun wuxuu kala mid yahay lilxaali xaalkii fi lumuuri ahalaathati aluulaa saddexda arrimood oo hore saas oo maa waa mukhaalifun wuxuu kaga duwan yahay fi lamrayni alakhiirayna arrinta labada arrimood dambe li'anna alxaala xaalku mushtaqun weeyaan oo mid lasoo dhambashay mubayanun cadeynahay mubayinun caddeynahaya mubayinulhay-aati hay-adan caddeynaya iyo qaab caddeynaya watamyiisuna jaamidun weeye mubayinun lidawaati mubayinu dawaati shay buu cadeynayaa kii horena qaab buu caddeynayaa eeg qofkii waa la yaqaan laakiinse habkiisi xaaladii ku sugan yaha buu faahfaahinaya midna qofka wahee cidda laga sheekeynayaba lamaba yaqaanba anwaacu tamyiis wa bacda almaqaadiiri ka jariibin nakhlan masaaxo timirgeeda yani timirgeeda masaaxa ku jiriib waa masaaxa wa saacin tamran saacuna waa keyl wa manaweyni casalan laba manaweyn yani waa radolka bay u dhowdahay weeyaan laba manaweyn oo casala waa miisaan walcadad weeye naxwu axad cashara ka kooban wa tiscun wa tiscuuna nacjadan wa minhu tamyiizu kama alistifhaamiya naxwuka maca malagta fa ama tamyiizu alkhabariya famajruurun weeye mufradun weeye ka tamyiizi lmiati wamaa fowqahaa aw amase majmuucun weeye ka tamyiizi alcasharati iyo wamaa duunaha wadalika fi tamyiizi listifhaami almajruurati bilxarfi aljar wa nasbun bilxarfi jarun wanasbun faahfaahinta ku keeni doona sheikh wayakuunu tamyiizu mufasiran linisbati muxawalan kashtacal ra'su shayban wafajara alarda cuyuunan waakharu minka maalan aw hayra muxawalin naxw imtilaalinaahumaan waqad yuaakidaani naxw walaa tacthu fi lardi mufsidiina waqowlihi min khayri adyaan bariyati diinan bisa lfaxlu faxluhum faxlan khilaafan lisibawey atamiizu darbaani tamiisku waa laba qaybood mufasirun mid cadaynahayo faahfaahinaya limufradin hal eray ah waa mufasirun mid faahfaahinaya linisbatin jumlo faahfaahinaya labadaasaa loo qaybinayaa atamyiizu lmufasiru limufradin tamyiiska mufradka faahfaahiyaahay fa mufasiru midka mufradka faahfaahinayahay lahu wuxuu leeyahay madaanu meelo laga heli karo oo yaqacu u dhaco bacdaha gadaasha madaan waxa weeye meelo laga filaya in laga helo madaan madinna madaanun meelo laga filayo ayaa jirta meelahaasoo yaqac u dhaco bacdaha gadaasheeda u dhaco weeyaan axaduhaa meelaha gadaashooda almaqaadiiru weeye wahuwa maqaadiir haddaad maqashidna cibaaratun can alaaata umuurin saddex arrimoodoo maqaadiir laysku yidhaahda almasaaxaatu masaaxooyinkii jariibi naqlin walkaylu kaylkii keyl waa wixii la koombeynayay kayl waxa weeye koombadii digirtiis ogala maysaan iyo qadaca saliida waaakeel loo yaqaan miisaanna waa wixii laba kafadood laho kafadna wax la saaro kafadna lagu miisaamo marka wuxuu yidhi ka saacin tamran walwasna kamana weyne casalan oo kaa wathaani waxa weeye alcadow tiradii weyka axada cashara dirhamin oo minhu qowluhu tacaala inii ra'aytu waxaan arkay axada cashara kowkaban baa arkay wahaadaa kana xukmu lacdaadi buu leeyahay xukunkii acdaada min alaxadi cashara ilaa tiscata cashara ah qaala allahu tacaala ina hada akhi lahu tiscun wa tiscuuna nacjatan wuxuu leeyahay kani xukunkii tirada ayuu yeelanayaa xukmulacdaadi acdaada xukunkeeda ayuu leeyahay acdaada xukunkeedu meeye wuu noo imaan doonaa sida loo xarakeynayo way imaan doontaa insha allahu tacaala xaggaas marka kugu inuu si guud u marayso jeedid acdaada xukunkeedii bay leedahay buu ku yidhi yacni wixii tamyiiza ah oo cadad faahfaahinaya acdaadaas meesha u faahfaahinaya xukunkeeda ayuu leeyahay macnuha sidaas wey ama tirada meesha taalla xukunkii cadad lagu yaqaanay ayaa la siinaya wafi lxadiidi xadiiskii wuxuu ahaa ina lilaahi alle waxa uu leeyahy tiscatan watisciina isman buu leeyahay wayufham waxaa laga fahmaya min cadfihi isku cadfay fi lmuqadimati alcadada cala lmaqaadiir aan ku cadfay waxaa laga fahmaya annahu laysa min jumlatihaa cadadku inuu maqaadiirta hee uusan hee waryaa ila socda saaka gaariga foorfeed baa lagu wadaa silama socotaan wuxuu ku leeyahay sumuusan ku dhihin markuu casharka faahfaahinayay muusan ku dhihin aktaru wuquucihi bacda almaqaadiiri kadib markuu tusaalayaashaygan muxuu ku dara wal markuu tusaalayaashayga maxaa ku xiga wal walcadad so kuma xigto marka isku cadfidaas waa aktaru wuquucihi bacda almaqaadiiri jariim naql saac tamr min waa tusaaladaas soo maahan ku cadfay wal dadkii meeye muxuu ku cadfay walacadad somuusan ku cadfin isku cadfida aa maqaadiirta cadadka ku cadfay maxaa faaidaa ku jidha inuu kudhuhu rabaa faidjidawaatan muxuu ku yidhi faa'iidadu waa tane wuxuu ku yidhi sheikhu raximah allahu tacaala yufhamu waxaa laga fahmayaa min cadfi aan isku cadfay fi lmuqadimati alcadad cala almaqaadiir aan ku cadfay annahu waryashaniye annahu warnishaniye laysa maan huwa cadadku min jumlatiha min jumlati lmaqaadiir kuma jira wey markaa ku dhacay soomaan marka almaqaadir marka la dhao alcadad ha ku darin almaqaadir maxaa weeye almasaaxa waalkayl waalmiisaan cadadkana wuu ka duwan yahay maxaa ku cadaynaya waa isku cadfay walcadfu yufiidu lmuaayara walcadfu yufiidu lmuhaayara in wax laisku cadfo maxay keenaysaa labada shay inay kala duwan yihiin markaa waa ku dhacay soo waayahay wa huwa qowl akhari lmuxaqiqiina weeye warkaasi liana almuraada muraadka bilmiqdaari inuu kala guruu rabaa maxaa kala duway tiradii iyo waxyaabihii maqaadirta la dhahayay sababtu waxa weebu ku yidhi lianna almuraada ujeedka bilmiqdaari ujeedkiisu waxa weeye maa lam turad waa midka aan la doonaynin xaqiiqatuhu isaga laftigiisa bal ee la doonayo miqdaaruhu waxaa ku dhex jira oo la miisaamaya tusaaleana keeni xataa ilaa innahu yasixu ay ansaxayso idaafatu lmiqdaari ilayhi in loo soo tiiriyo wixii lagu qadaray oo lagu miisaamayey walcadaduna laysa kadaalika ma aha alaa taraa heedha miyaadan arkaynin annaka taquulu inaad dhihi karto cindii miqdaaru ritlin zaydan inaad dhihi karto oo walaa taqul aadan dhahaynin cindii miqdaaru cishriina rajulan ilaa calaa macanan aakhrinaa kawadi mooyaane ilaahu adiga alla dhegayso ila socotaa wuxuu ku yidhi mal farqu bayna almiqdaari waalcadad wuxuu kaaga soo bilaaba hawsha war anigu markaan ah matniga akhrinayay maxaanku aktar wuquucihi bacda almaqaadiiri markaa tusaalayaa sheegay maxaa ku xujiye walwaaw xarfacad alcadad macduufun calaa maqaadiir inaa horta isku cadfay bay baashu ka bilaamata waa fahamsamaan inaa isku cadfay waxaa ka dhalatay inay hee kala duwan yihiin su-aal baa tii maxay ku kala duwan yihiin wuxuu ku kala duwan yihiin waatan miqdaar haddaa maqashid yaah haddaa koombe maqashid ujeedku koombada ma ahee waa waxa lagu koombeenaya buu ku yidhi haddaan haddaanoo koombe digira daasada miyaa ujeedku ujeedku muxuu yahay digirta lagu dhex koombeynaya amaa markii tiro laga hadlayo ujeedku waa tirada laftigeeda intaan ku kala saarora wuxuu ku yidhi day wa huwa qowl akar lianna almuraada bilmiqdaar waxa weeye maa shay weeye lam turad aan looba jeedin xaqiiqatuhu asaga laftigiis wakudhaay soomaan bal e hee loo jeedo miqdaaruhu wuxuu cabirayaa asagoo loo jeedo meela socotaa wuxuu hee isagoo cabiraya loo jeedo xataa waa sii faahfaahinaya xataa ilaa innahu yasixu way afaansaxisaba idaafatu lmiqdaari ilayh wixii asaga lagu dhex miisayay in looba tiiriyo ilayhi asaga loo tiiriyo oo koombadii digirta ahayd ayaan waxaa u tiirinaysaa koombadii laftigeedii koombo digira somal koombe digira baa dhahaysaa abuu ku yidhi saasoo carabiyan maxaa dhahaysaa abuu ku yidhi hee walaacadaduna leysa kadaalika saas maaha saw tusaale alaa taraa miyaadan arkaynin annaga taqulna dhahaysid cindii anugu miqdaaru ridlin rodol qadarkii baan rabaa oo zaytan ah rodol qadarkii soma jeedid laakiinse dhihi maysid cindii miqdaaru cishriina cishriin rajulan miqdaaru ishriina rajulan labaatan nin qadarkood baana waa dhihi maysa maxaa dhahaysaa labaatan nin baan doonayaa waa dhahaysaa caadiya ee dhihi maysa labaatan nin qadarkood baana miyaa dhahaysaa maya ilaa inaa loo jeedi mooyaane calaa macnan aakhara macno kale inaa ka wada mooyaane oo macno kaloo iska majaasah inaa ka wada mooyaane yacni macnaha xaqiiqada laakiinse tiradu macnaha ujeedka tirada laftigeeda loo jeedaa mooyaane haddaadan wax kale aadan ka lahayn weeye ujeed kale aadan hee ka lahayn waay waaya oo ujeeda kale muxuu noqon karaa inaad ka wadaadee markaad miqdaaru cishriina rajulan labaatan nin qadarkood yacni labaatan nin wax u dhigma nin labaatan nin u dhigma inaad ka wadaa dhici karta markaasna macnaa asala maaha muxuu y macnahaasi majaas weye lakiinse macnaha asalkaa qiyaaska markaa miqdaaru cishriin lama dhihi karo maxaa yeele cishriina rajulan baa kaa kaafinaysa miqdaar maxaa yeele ujeedka waxaa loo jeedaba waa cishriinta afansomaan amaa rodol marka la dhahayo rodolka looma jeedee Mhm. wa min tamyiizi alcadadi waxaa ka mida tamyiizu kan baa ka mida kamti al-istifhaamiyati ee istifhaamiyahayd wadaalika tusaarinkaasna wuxuu ku dhacayaa la'anna kamkan filcarabiyati kinaayatun weeya can cadadin laga kinaayoonayo cadadkaasoo majhuulin majhuululjinsi walmiqdaari nooc iyo qadarba aan loo aqoonin wahuwa calaa darbayni kamtu waa laba nooc weeyaan istifhaamiyatun weeye bimacnaa ay cadadin ay cadadin ah wayastacmiluhaa wayastacmiluhaa waxaana isticmaala man baa isticmaala yasalu ka waramaayo su-aalka keenaya can kamiyati shayi shayga xadigiisa su-aalka keenaya wa khabariyana bimacnaa kaiir wax fara badan bay tilmaamtaa wayastacmiluhaa waxaana isticmaala man baa isticmaala yuriidu doonaya aliftikhaara inuu faano watakhiiraya wax badan inuu tilmaamo meeshan kam khabariya iyo kam watamyiizu kamal istifhaamiya mansuubun mufrad waa la kala gora labadaba tamyiiz tira labadaba sheegayaan laakiinse mid maxay sheegaysaa su-aal waxay tilmaamaysaa ah tirada waxaan inuu tilmaamo yacni shaygan xadiga laga haysto inuu tilmaamo fahamsamaan yaah kam sayaaratan cindag maxaan tilmaamayaa xadi sayaara intee shan lix toddoba sideed waa xadiga haysatid tan kalena waxay tilmaamaysaa xadda tilmaamaysa in qof faanaya wax badsanaya ayay tilmaamaysaa kam sayaaratin cindii alla intee gaaribaa ay agyaal yani farabadana wey macnuhu waa fahamteen soo marka macnaha kala duwan yihiin maxay kala duwanaan doonaan hawl soo socta kala duwananayaan waa tan wa tamyiizu kamal istifhaamiya mansuubun mufrad horta miiskeedu markasta wuu kordhiganya waana hal mufrada taquulu kama cabdan intee adoon baa malagta eeg intee intee maxaa xadi tira lagaa rabaa shan lix toddoba sideena tirade waaya wa kam daaran ayaa bannaynta dhistay marka meeya khabar meey kamtaas istifhaamiye mamnuuca cala sukuun fii maxal nasbi mafcuula weeye cabdanna waxa weeye tamyiis malagtana waa ficliya faacil warkaa ma dhaca horta wa tamyiizu lkhabariyana mahfuudun markasta hoos dhigan yahay mahfuudun daa'iman wuu hoos degan yahay waaya uma kadibna taaratan marmarmar yakuunu wuxuu noqdaa majmuucan majmuuc jamac buu noqdaa ka tamyiis alcasharati oo kale iyo famaa duunaha wixii ka hooseeyey taquul waxaa dhahaysaa kam cabiidin malagtu kamaa taquulu saa u dhihi jirtay cashrata acbudin malagtu oo kale ahaanaa dulmaree wahalaaata acbudin malagtu wataaratan marna wuxuu noqdaa wataaratan marna yakuunu wuxuu noqdaa mufradan buu noqdaa ka tamyiizilmiati mica kii la raacinayay famaa fooqaha wixii la mida tusaale kam malagtu oo kale kam malagtu kamaa taquulu miata cabdin malagtu wa alfa cabdin malagtu allahu akbar xaggan tira ku tacalluqdaa tiro tiray ku tacalluqdaa meeshan wuxuu ku leeyahay tirada aan ka hadlayna hadda tamyiiz alcashara iyo famaa duunaha yacni saddex laga bilaabay ilaayo cashara tamyiiskoodu jamac baa loo akhriyaa cabdi hadduu maxaa la dhahayaa cabiid waa fahansamaan alaaa ilaa cashara maxaa la dhahaya tamyiiskooda ya waa la jamciyaa waa la jamcinayaa kow ma tahay dee labo tamyiiskan hadduu la socdo ma garanaysaa ii sheeg mia hadduu la socdana tamiiska mufrad baa laga dhigaa waaya maxaa lagu kala garanayaa marka haddaan noqday kam cabiidin malagtu kam cabiidin malagtu alla intee addoon baan haystaa cabiidaa waxaan ka fahmaynaa saddex ilaa iyo toban waxaa haysta inay udhexeeyaan maxaa yeelay cabiid kelmadda cabiid oo cadad ah tamyiis cadada markii laga hadlayo yaa tamiiskan khabariya soo cadadan kuma jidho tamiiska cadada marka laga hadlayana tamiisku wuxuu ku xiran yahay hadba cadadku intuu tiro la egyahay saddex ilaa iyo toban cadad tamiiska la raaciyaa waa jamac waan la hoos dhigayaa boqol iyo kun boqol iyo kun iyo wixii la midana tamiiska la raaciyaa waa mufrad somaan intaynu ku dhuhu rabaa marka haddaan dhahday kam cabdin malagtu kama cabdin adaan dhaho kama cabdin malagtu macnuu maxay taa xawlaha kutubaniya waxaa maaha cabdin boqol boqol baa ka ciyaaraysa kama cabd alla intee adoon baa haysta wax ka dhiganta boqol iyo kun iyo waxna haysta dhowr boqol iyo ka dhiganta maxaa yeelay tamiiska cadadkaahi markuu mufrad iyo hoos dhigan yahay yaa qaata baan nidhi mi-a bay ka bilaamataaba uma kadibna horta waa lahoos dhigay markii lahoos dhigay ba haddana lakala guray marna mufrad baa laga dhigay marna jamac uma taaratan yakuunu majmuucan buu noqdaa ka tamyiizil cashari casharati oo kaleet famaa duunaha taquul waxaa dhahaysaa kam cabiidin malagtu kamaa taquulu saa u dhihireed oo kale hayee casharata acbudin ayaa hee malagtu waadhihilahaydkuusoo qabta midna waa meesha kasoo bilaabato midna meesha ku dhamaato weyde soomaa wa taaratanna yakuunu mufradan buu noqdaa ka tamyiizil miati mica tamyiiskeeda oo kale haye waxaa tidhahdaa ishtaraytu miata waxaa tidahdaa boqol ribaa soo gata dheh tira ariyaa soo gata maxaa dhahaysaa ishtaraytu miata shaatin shaatin ma dhahaysaa waxaad tidhahdaa saddex riyaa soo gata ishtaraytu alaaa shiyaah waa jamcisoma jeedid marka saddex ilaa iyo toban tamiis la raacay loo jamcinaya boqol iyo kun iyo wixii la halmaalaan tamiis la raacinay waana mufran loos dhigayaa xatana saasa la mid tahay ku yidhaahdo oo kale wayajuusu waxaa bannaan khafdu tamyiisi kam kam tamyiiskada in lagu hoos dhigo kamti al istifhaamiyata ah idaa dakhala calayhi hadduu galo xarfuja ayadaa xarfuja gelaya yaa taquulu bikam dirhamin ishtarayta bikam dirhamin ishtarayta waalkhaafidu lahu hawl baa timaaday muxuu ku yidhi kaman istifhaamiya timiiska horta muxuu ahaa sida caadiga asalka kaman istifhaamiya mansuub somaan way bannaantahay in la hoos dhigo laakiinse goorma markii kamta laftigeeda uu raaco xarfu jar oo tusaale keen aggaa su-aal baa kasoo boodaysa ayaa sheegaya su-aasha anagu meel fog ba aadaysaan soo dhawaada meel fog aadeen kam isfahami tamiiskaada maxaan nidhi maxaa waajibaha nasbi in la siiyo hadda maxaa la dhihi markii xarfu jar raaco kamta maxaa lagu samaynayaa aan la hoos dhigaya bikam cabdin malaagta allahi somaan su-aal baxaa ku jidha marka yaa keenay su-aasha yaa hoos dhigay ilaahu khayrku sii yaa hoos dhigay idan asalka kamiisa fahmaya tamiiskood maxaa weeye mansuub haddii uu ahaan laha kam khabariya waaba la yaqaanaaba idaafa ku jidha meesha tana yaa ku hoos dhigay su-aasha ka jawaabaya waalkhaafidu kan hoos dhigay lahu dirhamka hoos dhigayna min weeye buu ku yidhi min weeye mudmaratan xaalay taha mintu warkaaba ku dhacay soo maan lal idaafatu idaafa ma kordhigin ma hoos dhigin inaad idaafa hoos horta maxbay kaanaysaa khabariyadii khilaafan lisajaana oo khilaafayna warkaabaa ku dhacay soo maa marka maxay ka dhigan tahay bikam dirhamin maxay ka dhigan tahay bikam min dirhamin min madaani tamyiizin mufradi tamyiiska mufradka la yidhaahdo tamyiiz mufrad waxaa laga wadaa tamyiiz jumla iyo tamyiiz mufrad hadduu kala magac labaad buu keenay waa faham soomaan tamyiizka mufradka meelaha laga hela waxaa ugu badan maa dalla calaa mumaathala mithla iyo wixii lamida wixii ku tusiya tusaale naxwi qowli tacaala walow ji'naa bimilihi walow ji'na bimilihi madadan marka kelmadda mithli iyo wixii ku tusiya tamyiiska imaanaya gadaasheeda tamiis mufrada baa layidhahdaa buu ku yidhi wa qowluhu tacaalaa inna lanaa amhaalahaa baan leenahay ibilan geel ah inna lanaa waxaan leenahay amhaalaha baan leenahay ibilan ah geel ah waraabicu waxay maadalla wixii ku calaa muqaayadatin ku walaalayaa wax kaga fiirsada muxuu kuu sheega horta tamiiska mufradka maxaa ka mida buu yidhi almaqaadiir maxaa ka mida buu ku yidhi alcadad oo soo hosgeliya laba kam soo maahan maxaa ka mida ah buu yidhi wixii milaya gadaasheeda yima maxaa ka mida ah wuxuu yidhi waatan maa dalla calaa muhaayara mughaayare iyo ma garanaysaa khayra iyo wixii la mida wixii ku tusiya yacni muhaayare kala duwanaansha wixii ku tusiya ama khayra gadaasheeda dheh ina lanaa waxaan leenahaa hayraha ina lanaa waxaan leenahaa khayraha baan leenaha soo maa oo khayraha waa isim ismi yah ma tahay inna lanaa waxaan leenahay hayrahaa heyrkeed baan leenahay heyrkii faahfaahayaade ibilan ah, ah washaaan shaatan oo jamaca weeye washaaan ari ah marka shaaan waa kulli laysku dar waa wixii lab iyo dhadig wan iyo magaranaysaa iyo riyaba laxe iyo riyaba haa iyo wamaashbayaah ida iyo wamaa ashbaha daalika yaa waaya waqad ashartu biqawlii waqad ashartu waan ashaaray biqowlii arka warkayga ah wa akharu wuquucihi warkayga ah waxaan ashaaray ilaa ana tamyiiza almufradi tamyiizka mufradka la yidhaahdaa laa yakhtasu inuusan kaar ku ahayn bilwuquuci inuu dha bacda almaqaadiiri dhaco warkaama ku dhaca horta hadalkii ugu horreeyey muxuu ahaa wa akharu wuquucihi bacda almaqaadiiri wuquucihi yani wuxuuna ku dhaho markii aad mufrad maqashid keliyaysan kugu soo dhicin maqaadiir waa fahamta soo maahan kugu soo dhacdaa maqaadiir cadad mila mila hayr wax bayna kugu soo dhacaan buu ku yidhi atamyiiz lmufasiru nisbatin tamyiiskii fasirayay nisbada iyo xadiga nisbatin lijumlatin oo dhigi kartaa fasirayay wamufasiru nisbati nisba midka fasiraaya calaa qismayni weeye muxawal mid la soo rogay waqayru muxawalin iyo midaan la soo rogin labadaasaa loo qaybinahaya cabdiraxmaanow walmuxawalu kii la soo rogay calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood weeyaan kow muxawal mid laga soo rogay canilfaacil laga soo rogay tusaale washtacala ra'su sheeban waxaa layihi asluhu wuxuu ahaa ishtacala waxaa horay sheebu ra'si baa marfuuc kaasaa gadaala geeyey oo kii mudaaf ileehoo raasiga ahaa ayaa faacil soo fadhiistay washtacala wuu huray arasu faacil weeye shayban buu huray faahfaahin soomaan yaa fa jacala waa la yeelay almudaaf ilayho raasiga ahaa faacilan baalay almudaafi oo faacilka ahaa horena maxaa laga dhigay tamyiizan baa laga dhigay almuxawalkii laga soo wareejiyey canilmafcuul laga soo wareejiyey naxw wafajarnaa waanu dilaacinay arda cuyuunan baanu dilaacinay asluhu wuxuu ahaa wafajarnaa waanu dilaacinay cuyuunan ardi baanu dilaacinay hee fa waan ku samaynaynaa fiihi dhexdiisa midla maa dakarnaa kaan soo sheegnay oo ah oo ah jacalna almafcuula hee jacalna almafcuula tamyiizan wa almudaafa tamyiizan haye walmudaafa ilayhina mafcuulan marka hadee mafcuul baa laga dhigay wafajarnaa alarda mafcuul soo ma marka hore maxay baa la yidhi cuyuunal wallaahu aclam maxay ahayd wa muxawal mid laga soo tiiriyey can mudaafin mid loo muxawal mid laga soo rogidha can mudaafin mid laga soo tiiriyey can mudaafi hayrihimaa hayrilfaacili iyo walmafcuuli yaa wa muxawalin day mid laga soo rogay can mudaafin mid la tiiriyey mudaafkaasoo hee hayrihimaa hayri lfaacil mafcuulaan ahayn warhamkudhaca horta dee wuxuu ninku dhaho kuwii hor maxay ahaayeen yah laqbada day waa muxawalin iyo mid la soo rogay midkaasoo laga soo rogay can mudaafin laga soo rogay soo komaan mudaafkaasi kuwa hor mudaafadu maxay ahaayeen mudaaf faacil hayrihimaa labadii hore midtoon aan ahayn haye wadaaliga arrinkaasna gormuu yimaadaa bacda afcala afcala gadaasheeduu yimaadaa afcaladaa tafdiil ahayd almukhbari bihi lagaga waramayey khabar looga dhigaya maaya almukhbar bihi lagaga waramayey camaa shay huwa isaguba muqaayirun kaga duwan ka duwan litamyiisi ka duwan lagaga waramaya weeyaan wadaalika qowlihii weeyaan zaydu ninka zayd la yidhaaho ayaa u badan minka xaggaaga cilman inta halma ku celiya muxuu yidhi wadaalika kaas faacilka iyo mafcuulka midtoona aan ahayn oo la tiiriyo lasoo rogay wuxuu dhacaa bacda afcala afcala gadaasheedu dhacaa afcaladii atafdiila ahayd soomaahayn waaya afcaladii almukhbari canhu lagaga waramayey hee heede camaa shay lagaga waramayey almuhbar midingooda horta mas-uulkaasudhigaya soo maahan almukhbari lagaga waramayay canhu xaggeeda maa mid lagaga waramayay huwa isaguba mugaayirun ka duwan litamiisi tamiiska khabar looga dhigiyan dhihi karnaa haweenaanan diidi maxaan dhihi karnaa wadaalika arrinkaasi bacda afcala buu dhacayaa afcaladii ad tafdiila ahayd afcaladii almuhbari can khabarka looga dhiga ayadaa khabarka laga dhiga ya almuhbari he canhu ayada khabarka looga dhiga ayadaa khabar yani yaa fahan soomaan maxaa khabar looga dhigay camaa shay baa khabar looga dhiga huwa kaasiba keela sheegay mubtadaa soomaan huwa kaasiba muqaayirun uu ka duwan yahay litamyiis uu ka duwan yahay laa ilaaha ila allah mala socotaan maxaa idhi tusaaladay aan zaydun soo mubtada maaha khabarkii meeye mey khabarkii akaru akaru waxa ka dambeeya oo cilman ah yaa alaysa mughaayiran lizayd cilman iyo sida miyaa isku mid ah maya macnaha ku saara marka wadaalika arrinkaasi bacda afcala afcala gadaasheedu yimaadaa waa cilmankiiye afcaladii atafdiili waa akaru eh afcaladii almukhbara bihi khabarka u ahayd camaa mid khabarka u ahayd huwa oo zeed ahba muqaayirun uu kaga duwan yahay litamyiis oo cilman ah warama ku dhacay wuu ka duwan yahay kama duwanaa zeedii cilma shaqa isku ka hadlimayaan marka wuxuu ku leeyahay akaru waxa ka dambeeya oo tamyiiskaah marka uu ka macna duwan yahay kan hore oo mubtadaha markaas heede hee markaas tamyiis kordhigan buu noqonayaa may keeni doonaaye waaya asalku muxuu ahaa baa layidhi asalku wuxuu ahaa cilmu zaydin zayd cilmigiisa ayaa akharu badan saasuu ahaa marka hore cilmigii baa gadaal loo tuuray zeydba oo mudaafila muxuu soo fadhiistay booskii mubtadaha akharuna muxuu ku joogaa weli meeshiisii khabarkii soo maahan cilmantii gadaal la geeyay oo timiiska laga dhigay iyo zeyd ma noocba waka cilman wa tamyiis timidha asalkiisu muxuu yahy mubtada soo maaha wa ka qowlihi tacaala ana akharu minka maalan waacazu nafaran haya asal ka dhigaya baa layidhi haye asalka naxweelodyaa tilmaamaya ayaa sheegaya carsheega maalii akaru minka saas weeye maalii maalkeega ayaa aktharu minka kaa badan wanafarii dadkayga ayaa acazu minka hee kaa xoog badanoo kaa badan markaasa maxaa la sameeyey maali gadaal la geeye lii oo ya ku jidhay baa mumtada noqota haddii mumtada noqota miyaa mumtada noqota damiirka u qalma mumtada noqon kara muxuu yahay ana baa u noqotay kadibna aktaru khabarkeedii joogtay saasaa loo kala bahalkiifain kaana hadduu yahay alwaaqicu midka dhacaya bacda afcala dhacaya tafdiga huwa isaguba caynulmukhbara canhu midka khabarka loo yahay eeg midka khabarka loo yahay laftigiisa hadduuba yahay wajiba waxa waajiba khafduhu in la hoos dhigo bil idaafata lagu hoos dhigo masalo masalada ah, ah, howl adag baa meesha ka socota ilaah adiga allah muxuu ku yidhi markii akaru gadaasheeda wixii cilmantii dhacday muqaayir maxay ahayd muqaayir bay zeed ku ahayd soo maahan de hadda wuxuu ku yidhi cilmantii gadaasheeda waxa dhacaya oo xaalka tamiisa kuu noqday hadduu la mid yahay xagga macnaha hadday isku mid yihiin waaya muxuu ku yidhi cilmanta oo khabarka ah waxa gadaasheeda dhacaya hadduu la mid yahay fii caynulmukhbari canhu buu yidhi mukhbar sama kordhigayo yaa caynulmukhbari canhu midka laga waramaya laftigiisi waayaba waa isku macna yani markaasoo kale maxaa la rabaa tamiiska meesha yaalo cilmiga ka dambeeya waa la hoos dhigayaa buu ku yidhi tusaale hadday maalu zaydin zayd xoolihiisa ayaa akharu badan maalin xoola ahaan muxuu maal idin qorayaa akaru maalin qormayo horta haddaan akaru maalin haddaasaa ku dayno horta maalin ku dayno soo tamiis maaha tamiiska akaru gadaasheeda dhacay diula macno yahay mubtadaha horeysasku macno ma noqon markaasoo kale wuxuu yidhi wajaba jaru lmubtamiisi waa waajib maxaa lagu hoosdhigayaa bilidaafati waa fahamti soomaan maxaa dhahaysaa markaa maalu zaydin akaru maalin akaru akaru mudaaf maalinna mudaaf ili baa dhahaysaa buhi ilaa mooyaane ilaa mooyaane in kaana hadduu yahay afcal afcala hadday tahay afcalada tafdiili mudaafan inay tahay mooyaane ilaa hayrihi hayri tamyiis u idaafaysantee haddii marka tamyiiskii iyo afcal tafdiilkii haba u ekaado tamyiisukan hore haddii tamyiiska afcaltafdiilki loo dhexeeyey oo mudaafileyka soo dhexgalay ayada waa la kordhigayaa fa yunsabu tusaale zaydun ayaa akarunaasi akaru naasi dadka ugu badan maalin xagga xoolaa haddaysan meesha naas ooli lahayn maxaa la dhihi lahaa akaru yaa seexday akaru maalin laakiin hadda maalin lama dhihin sabab booskii mudaaf ilayhiga ayaa hee laga buuxiyey oo yaa buuxiyey wakaade wakayrulmuxawali midka meeluu ka yimi aan la garanayna naxwu imtala alaynaa umaa aan weede kuwii hore mid mubtada ka yimaada iyo mid faacil ka yimaada iyo mid mafsoo ma ahayn midka aan meeluu ka yimi aan la garanayna waxaa la mid ah ibtalaca alinaau maan haddana imtalaca maau linaai ma soconaysa de miyay soconaysaa maadaasi eeg wafajarna alcarda cuyuuna xaggee baa ka timi bay yidhaahdeen cuyuun mafcuul baa ka timi washjacala ra maxaa ka timi okay maada xayaa ka timi lama yaqaan bal faacil ka dhig imtala maaul inaai maxaa soo kordhida faacil wara imtala waxa buxsame maaul inaai weelka biyihiis maxay tahay ma noqon karto si kan lama dhigi karo marka ayru muxawil yaali tawkiidulxaali watamiisi xaalka iyo tamiisku inay wax adkeeyaan soomaalan soo dhigaan xaalku inuu munfasir iyo muakid yahay somalan soo dhigaan waqad yaqacu wuu dhacaa kullu min alxaali iyo watamyiizi waakadan bay dhacaan hayra mubayinin lihay'atin walaa daatin ayagu hay-a iyo daata mid toona aan faahfaahinayn ayay ama waxaad keenayaan waxaad keen keliya u joogaan eeg ujeedka xaalku muxuu ahaa mubayin lilhaya ujeedka tamyiiskuna muxuu ahaa mubayin lidaat soo maahayn labadii shaqo mid toona qaban mayaan maxay qabanayaan keliya adkayn tawkiid buu joogaa meeshan bes waa tamyiis tawkiida bes tamyiis mubayin lhaa xaal mubayin lhaay xaal tamyiis tawkiid ma tamyiis hee mufasira mau jiraba yacni mufasirnimadii meesha way ka baxaysaa xaalkii buu kuu bilaaba mihaalu dalika fi lxaali qowluu tacaala walaa tacthu fi lardi mufsidiina soo maahan waa isku macne marka tawkiid waa xaal mu'akida uma kadibna wallaytum waa jeesateen mudbiriina xaal aad tihiin mudbiriinaya wallaytum misaysku macno ahayn wallaa iyo adbar misaysku macno ahayn marka xaaladan waa xaalo nooceeya xaala mu'akida wey wayowma ubcau xayan wayowma iyo maalinta ubcau laysoo saaraya xayan xaal aan ahay xayan iyo ubcau labada soo saarid maaha maysan ahayn sheekh waata iyo alxayaat waa nolol albacthuna waa soo saarid nolosha bay tegaysaa fa tabasama wuu loola cadeeyay daaxikan xaalya mid qosliya tabasama iyo daxik labadoodaas ku mid min qowlihaa qaala shaacir wuxuu yidhi watudii'u fii wajhi ulaami hee ulaam mise alaam alaam soomaan haa waaya hmm. meeday waay wa tudii'u way ifinaysaa fii wajhi dalaami mugdiga wejigiisaba wax ifinaysaa muniiratan xaal ay tahay ka jamaanati albaxriyi badda jamaana waxa loo yaqaanaa baa layidhi waa xabbatun tucmalu min fidatin kadar waa shay fida laga sameeyo wey marka bahashii baxri jamaanadii badda loo nisbeeyey oo kaleeto xaal ee tahay taasoo sulla la taxay nidaamuhaa taxeedi yani magaciis sulla la taxay weeye haye nidaamuhaa tahwaxeedi tahwa xariga wareega sulla lagu taxay nidaamuha xariga yani la tusbixeeyey oo tusbax ahaan loo taxay kadibna shayga surka loo xirto weeyaan yacnii jumaanadii yacni kuulihii fidada laga sameeyeyo badda loo nisbeeyey oo intii la taxay oo laysku dabaxiray xiray yacni laysku taxay laysku hee lasku taxay saxda maa haa laysku taxay ayaa moodaysaa buukiisa wiifayaan marka muxuu ka dariisanaya sheikhu raximah watacaala muxuu ka dariisanayaa muniiratan muniiratan iyo tudiyo macna ahayn waa kaa waa xaala mu'akida wamithaalu dalika fi tamyiisi qowluhu tacaala ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa shahran shahran iyo shahranta hore soo isku mid maaha tamyiiska maxaa dha tamyiis mufasil lidaat miyaa maxaa weye tamyiizun mu'akid waay haya wawacadnaa muusa alaaiina laylatan taa horta maxay tahay waa caadi alaaiina laylatan waa tamiis mubayin lidaati ah alaaiintuu faafeeyey soo maaha wa atmamnaahaa bicashrin kadibna fatama miiqaatu rabbihi arbaciina laylatan leelaytantan dambe maxay tahay marka ilan leyla horaa halsoo sheega soo maahan tii hore sheegaysaa tii hore sheegaysaa soddon beri ba ahayd kadibna maxaa loogu daray toban arbaciin bay isku noqotay dee leylada ismid ahayn marka tamiiskan waa tamiis muakida walaqad calimtu waxaa ogahay oo yaqiinsanahay biana diina muxamed inay tahay min khayri adyaanilberiyati hee diinan diin ah biana diina muxamedin tou sheegayo iyo diinan mia isku mid ahayn wtaqlibiyuun bisa alfaxlu faxluhumu faxlan wa ummuhumu zallaau min tiiq wuxuu leeyahay wataqliibiyuuna nimanka taqliibiyiin la yidhahdo bisa waxaa xumaaday alfaxlu odaygooda buu tilmaamaya faxluhum bisa waxaa xumaaday alfaxlu odaygoodii baa xumaaday faxluhum almaqsuusu bilmadxi hee faxluhum weeye faxlan faxlan hee oday ahaan yani taqliibiyiintii buu rabaa inuu maago odaygii habarta ka farcameen marka ficilka la sheegaya ma hartiy waxaas wuxuu tilmaamaya odaygii naga soo farxamay buu sheegaya oo habartiina wuu soo wadaa <laughs> waaya mhm. <laughs> wuxuu yidhi wataqlibiyuuna biisa waa xumaaday alfaxlu bafax yani odaygoodii baa xumaaday faxluhum almaqsuusu bilmadxi hee faxluhum isagoo ah faxlan faxlahaan buu xumaa oday ahaan buu xumaada wey ummuhumuna way xumaatay zallaa'u ummaha hooyadoodo zallaa'u mid ma garanaysaa zallaa ah waa micnaynaa mindiiqun waa mindiiq waa baliiq buu sameeyey yanitilmaamaislaanta islaan caataa weeyaano hawl badanoo marka inay iscaydisay rabtaayo markay marada xiranayso waxbay isku gurtaa buu yidhi geesaha sidaasmogtahay siday isugu muujiso inay saan ciidan tahay bixashiyatin tacdumu bihaa cajiizataha yan dadkii hore carbihii hore dumarku inay caata yihiin ceeb bay ku ahayd waa fahamtiin soomaa marka wuxuu leeyahay islaantahay taqliibiyiin dhashay islaamigu caataa waay marka si isu cayiliso barida iyo geesahaya waxay gashanaysaa maryo iyo waxa isu gurtoo kadib baysaa u xihanaysaa marka zallaa'u min tiiqu yacni islaan iscayilinaysana isaga micnayso waaya muxuu ka daliishaday beedkan faxlantama jeedid wasibaweyh shiikha la yidhaha raximahullaahu tacaala yamnacu wuxuu diiday an yuqaala in layaa yidhaha nicma rajulu rajulan saydu nicma waxaa wanaagsan ahaaday arajulu nin baa wanaag lahaaday yaa rajulan nin ahaan zaydu almaqsuusu bilmadxi hee zaydu weeyaane in rajulkaas tamyiis laga dhigo wuu diiday waa fahan soomaaan wuxuu yidhi ma jidho waayahay meel u bixi hadde xaal baan ka dhigaynaa buu yidhi xaala kowni rajuli baan dhahaynaa buu yidhi maxaan dhahaynaa buu yidhi xaala kownihee arrajuli laakiinse markaas intaa waa baab gaare eh. wata'awalu war cusub weeya wata'awalu beydkii hore faxlan suma jeedaan waxay u fasireen filbeyti calaa annahu inuu yahay xaalun xaal oo mu'akadatun ah washawaahidu xaal waa warkii siboyha wadee wata'awal markay tamiis ku diideen de markay tamiis ku diideen meel la asoonaysan la dhihin waata hadda sheeg xaala kawni rajul baata yidhaahdeen maxay sameen wata'awaluu faxlantii beytka hore iyo rajul waa isku mide waxay ka dhigeen fi filbeyti calaa annahu inuu yaa xaalun mu'akada inuu yahay bay ka dhigeen buu yidhi laakiinse washawaahidu caddeemaha calaa jawaasi lmas'alati mas'aladu inay ku bannaan tahay sidan faxalka in tamiis laga dhigo yaa kaiiratun way farabadan yihiin falaa xaajata ila ta'wiili uma baahna marka in ta'wiil lageeya xaal iyo howlaha lala aado uma baahna wa dukhuulu tamiis tamiis inuu galo fii baabi nicma yo ayaa akharu ka badan min dukhuulil xaali xaal inuu galo ka badan hada bilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed ajmaciin